العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين baabu استixbaabi afwan cashirkan waa kii laba boqol lixdan iyo shanaad ee ka mida min saxiixi muslim ee kitaabu اlxaj baa inoo soo socday baabu istixbaabi istilaami الruknayn اlyamaaniyeyn fi الطawaafi duna الruknayn الآakharayn wuxuu baab yahay istixbaabu istilaami الruknayn اlyamaaniyeyn labada tiir aan labada gees ee midig iyo xagga yaman xiga in la salaamo awaafka marka la bilaabayo fi awaafi awaafka gudihiisa duuna rugnayn aakhariin labada tiir ee kale labada geesa kale ee aan la salaamaynin oo labada xigta xagga shaam ee shaamiyeenka la yidhaahdo xadaana yaxya bnu yaxya qaala ahbarani leyt bnu sacdi xadaana qutaybatu bnu saciidin qaala xadaana leyt bnu sacd bni shaab الzuhri can salim bni cabdilaah can cabdilaahi bni cumara anahu qaala lam ara rasuula اllah rasuulka ilaahi ma arag yamsaxu asagoo salaamaya gacan saaraya yamsaxu hunaa yastalimu bay ka dhigan tahay masixoo tirtiro dambe ahee salaamayoo gacanta saaraya laga wadaa yamsaxu min albeyti kacbada xaggeeda ka salaamay ma arag ila aruknayn alyamaaniyeyn labada geesee xagga yaman xigta rugniga laguu sheegi rugni haddaad maqasho adugu baad moodaysa oo tiirarka guryaha gala loo jeedaa geeska iyo geeskaasukaa laga wadaa afarta gees kacbada labana waa la salaamaa labana lama taabto waxadaana abu aahir waxarmala qaala abu aahir wuxuu idhi asagoo axmed ah camr magaciisa waad soo marteen in badan ahbaranaa cabdullaahi ibni wahbin ahbaranii yunis yacni ibn yaziid alayli can ibni shaab aلzuhri can salim bn cabdilaah can abi abi cabdulahi bni cumar buu u jeeda cabdulahi bni cumar qaala lam yakun rasuul اllah rasuulka ma ahayn yastalimu yamsax bad soo marteen inay isku macno yihiin taasaa kuu caddaynaysa yastalim gacan saaraya waa ifticaalu min asalaam yani waa taxiya salaam ayaa laga wadaa yastalim asagoo salaamaya ama gacan saaraya ma arag min arkaani ilbeyti guriga ama kacbada geeseeda afarta ah ila rukna alswada wladii yaliih ila rukna alswada dhagaxa madow geeska madow ku jiro xajulaswadka yani dhagaxa madow xajulaswadka waad aragteen gees buu kaga jira geeska marka iyo wladii yeli midka ku xiga min naxwi duuri jumaxiyiin ay min jahati duuri jumaxiyiin nimanka reer bani jumax guryahooda xaggoodu jiraa wey labadan tiir ama labadan geesi midna uu ku jiro xajru aswadka midna uu ka dambeeyo waxaa weeye dhanka waxay jiraan marka xaafadaha maka la yidhaahdo xaafada reer bani jumax dhankooday jiraan wey hadda markaad masaajida tilmaamayso masaajidka qibladiisu dhan kay aadan tahay wuxuu ku aadan yahay adihii shariika gaagaab buu ku aadan yahay bilaal qibladiisu soo ay garamarsanta way ku aadan tahay saasoo kale umbaad ka rabtaa tilmaam baa loo jeeda xadaana maxamed hadda waad aragteen hadde laba umbaad salaantaan labana waad ka leexataan labada xagga damba oo markaad la wareegtaan xajru ismaaciil xaggiisa aad aadaan oo dhabarka dambaa lama taabto xajrulaswadkiiyo tiirka ku xiga unbaa la taabtaa xadana mxamed muan qaal xadaana khaalid ibnu xari alhujaymi can cubaydilah alcumari cabdilaahi bni xabs bn caas bni cumar alcumari can naaficin can cabdilaahi ibni cumara dakara wuxuu sheegay cabdulahi bni cumar hadda naafic can cabdilaahi bni cumar saalim can cabdilahi cumar baynu soo mar dakara wuxuu sheegay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kaana inuu ahaa laa yastalimu kaan salaaminan gacan saarin ila alxajar alswada warukna alyamaaniya iyo alyamaaniya la shidi mahayo markaad yamaani leedahay maxaa yeelay yaa nisbihii mid ka mida waxaa loo bedelay alif baa loo bedelay lanna annisba ila alyaman waa yamaniyun mar haddii alif meesha ay timaado waad fududayn laa yastalimu ila alxajara ay alswada dhagax madow muu nabigu salaami jiray iyo warukna alyamaaniya iyo tiirka asaguna midig xigee kaa ku xiga waxadana maxamed muana abu muusa albasri wazuhayr bnu xarbin abu khayamata الnasa'i wacabdulahi bnu saciid bnu yaxya alyashkuri in badan baynu soo maray wadaadkan xalayba hataa inoo dambaysay jamiican si wada jira jamaacada aimada can yaxya alqaطaan yaxya bnu saciid alqaطaan qaala bnu lmuana fii xadiiaas wuxuu hi xadaanaa yaxya ee muusan odhanin can yaxya alqaطaan ma odhan can cubaydillaah alcumari xadaanii naaficun can ibni cumara qaal maa taraktu kama tegin buu ibni cumar yidhi istilaama haadayn ruknayn labadan gees salaamidooda inaan salaamo oo gacanta saaro kama tegin alyamaaniya wاlxajar alaswad buu u jeedaa geeska yamaaniga iyo dhagax madow meeshuu ku jiro mud xilligii ra'aytu an arkay rasul sl slam yastalimhuma asagoo salaamayo gacanta saaraya fii shidatin cidhiidhi iyo warakhaain waa saxnimoba shidad wuxuu u jeedaa isdixaam buu ka wadaa zaxm buu ka wadaa hadday meeshu cidhiidhi tahay oo lagu badan yahay kacbada iyo hadaan lagu badnayno halbaateel loo dawaafahayaba nabigu wuu salaami jiray buui wuu salaami jiray kama tegin marka isagaa hawsha nabi maxamed intuu aan arkay asagoo salaa anuu kama tegin buui muduraytu rasuul yastalima fii shiddatin waa asaga xaggiisa fii shidatin waa dhaqankii ibni cumar fii shidatin ay fii zaxma xilli ay zaxmo jirtana ma daynin walaa rakhaa'in xilli ay waasacnimo jirto aan cidhiri jirna ma daynin bal waxaa la soo guuriyaa inuu isku dhibi jiray ibni cumar salaamidda xajarulaswadka iyo rugn si walba uu isku dayi jiray ilaa mararka qaarkood intuu isku maqiiqo isagoo dhiigahay uu ka soo bixi jiray isagoo dhiigahay uu ka soo bixi jiray isku dhibi jiray asagu saa darteed saxaabada qaarkood way ku radiyeen waxay dhaheen laa tu'di walaa tu'da ibnu cabaas iyo jamaca waxay dhahen abadan hadday kuu sahlanaato meeshu aysan waasac tahayna taabo oo salaan hadday cidhiiri tahayna ummadda ka leexo maxaa yeelay rugniga in la salaamo oo gacanta la saaro waa sunno qof muslim meesha inaad ku dhibtana waa xaaraan marka adoo sunna raadinaya inaad kabiira meelkabaari ku dhacdo lama ogolo marka tarku waajibin oo ahaa cadama adiyat اlmuminiin muslimiinta inaadan dhibin dhibna u geysanin waa waajib inaad dhibtana waa xaaraan rugniga inaad gacanta saarto salaamto adoo nabiga ku dayanhayana waa sunno marka sunno darteed baad u baabi'in ummadda marka hawshaa lama ogole marka waa tashadudaadka ibnu cumar ay salafku ku diideen weeye cumar buu nabigu u diiday inuu maadaama nin xoog badan ahaa inuu ummadda ka dhex dawaafo markay zaxmo jirto yidhi dadku waad ka xoog badan tahay bannaanka warin marka hawshaasi waa ijtihaadka imaamko lagu khilaafay laakiin asalka de waa sunno sunno weeye in xajarulaswadkana la salaamo oo weliba la dhunkado haddii la awoodi karo oo weliba eh, lagu sujuudo ama xabadkaba la saaro iyo feedhaha shabka la geliyo kan kale asagoo la salaamo hadduu kuu dhow yahay haddaad ka fogtaayna danba ka geli maysid وxadثna abubكر بن abi shaybة بن نmayri qاal جamيiعا can abi khاlid abi khاlid الأحmر weeye qaal abu bكر بن abi sha isag wuxuu fi xadiiثi xadaثna abu khاlid الأحmر واسmu سulayman بن xayaan waa taqaanaan can cubaydالlah الcmri can naaficin qaala ra'ytu بن cmraan arko ystalimu الxajara ay xajar الأswad ystalimu salaamaya gacan saaraya alxajar الأswad dhagax madow biyadii gacantiisa ku taabanaya ثuma intaa kadib qabala dhunkaday yadow gacantiisi isagoo intuu salaamay haddana dhunkaday baan arkay jumhuur ahlicilmi waxay ku xambaarayaan waxaa laisku ogyahay xajrul aswadka hadaad haddaad gacanta ku salaantay ood afka la gaari karto waad afkaad ku dhunkani gacanta dhunkan maysiide adiga dibnahaadaad dhagaxa ku dhunkanaysa gacantana waad ku salaami markaad afka la gaari waydo iyo wajiga la gaari weydo markaasaa la ogol yahay inaad gacanta ku taabato gacantana aad dhunkato laakiin adoo dibnahaba la gaari kara lama ogolo inaad gacantii dhunkato taash lama ogolo marka uma qabala yadda waxaa lagu xambaarayaa waxaa u suurageli waayey inuu afka la gaadho wa qaala ibn cumar wuxuu ihi maa taraktu kama tegin dhagaxa inaan salaamayo dhunkanayo mundu ra'aytu rasuul allahi sal slam yafcalu nabi maxamed waa samaynaya intaan arkay weligiiba ma daynin buu waxadaanii abu طaahir ahbara bn wahb marka dhagaxa la dhunkanaya salafku waxay dhaheen waa qubla laysat ka qublat الnisa iska ogaada dhagaxa marka la dhunkanayo xajar aswadka la dhunkanayo afka la saarayo waxaa loo dhunkanaya dhunkasho ka duwan sida dumarka loo dhunkado shanqadh lama ogolo muqdho la dhihi maayo iska ilaaliya hawsha iyada salafku waa dhibsan jireen waxaa waa tartiib dibnahun baad saari afkun baad saari shanqar lama ogolo waa karaahay dheen salafku barbarkoodna aad bay hawsha oga dagaalameen marka hawshaa ku baraaruga maxaa loo qoslahayaa hawlihiinni baa la soo galay miya وxadثna abu طاhir أخbarna وهب cabdالlah أخbarna cmr بن xاriث بن yacquب الmisri الأnsاrي أna qتاada بن dacاmaة الsaduusi xadaثahu wuxuu ardaygiisa camran u sheegay ana abaufayl abaufayl caamil muwaila saxaabiga ka soo maray albakri bakr min ley buu ka dhashay xadaa wuxuu u sheegay ardaygiisa qataada annahu samica bna cabaas inuu maqlay yaquulu asagoo leh lam ara rasuul allah rasuulka ilaahay ma arag yastalimu asagoo salaamaya hayra rugnayn alyamaaniyey labada tiiree midig jirta waxaan ka ahay labada geesee midig jirta waxaan ka ahayn nebi maxamed oo salaamaya ma arag xadiidku qisuu leeyahay qisaduna fi saxiix bay ku timid ee sunanka maalin wada xajiyey ama mucaawiyo xilligu amiirka ahaa iyo ibnu cabaas markii dawaafka la bilaabay yo wuxuu arkay ibnu cabaas mucaawiyo intuba salaamahay rugna yamaani xajar alaswadkii labadii shaamiyinka afartii geesee kacbada gacantuu mariyey markaasuu ku yidhi ibnu cabaas wuxuu ku yidhi mucaawiyo nebi maxamed labadan unbuu salaami jiray hawshan kale maxay ahayd laysa min albeyti shayun mahjuur buuhi kacbada wax laga taghaya ma jiro way barakaysan tahayo gacantaa la wada marinhaya wuxuu ku yidhi ha ahaatee anuu wax kii jiroo kuma dhihin nabiga raac baan ku idhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana sadaqtuu yidhi waa joojiyey riwaayo kale toddobadii dawaafba mar walba uu wareegaba intuu gacan ibnu cabaas buu la daba taagnaa nebi maxamed labadan buu salaami jiray walaka fii rasuuli illaahi uswatun xasana markii u dambayso wuxuu ibn cabaasu dacnaa minka war mahaye hawshan jooji buuri ma beydkaa laga tegahaya oon aan la wada barakaysan karin maxaa dhiboo jira wuxuu hi beydka ciddii kaa in la barakaysta kaa jecel nabi maxamed saasuu yeeli jiray markaasuu sadaqta runbaad sheegta wuu joojiyey waagi dambe hawshaas dagaalkaasaa dhexmar ibn cabbaas iyo saaxiibkii mucaawiya ibn abi rag badan baa sidaa ku tagay waagi dambe markii cabdullahi ibnu zubayr kacbada intuu dumiyey uu ku celiyey calaa ususi wa qawaacid nabiyina ibraahim calayh isalaat wasalaam afarta tiirba asna wuu salaami jiray waagi afarta tiirba wuu taaban jiray maxaa yeelay looga tegaya kuwa shaamiyeenka la yidhaha kan iyo looga tegayo way ka baxsan yihiin asaaskii nebi ibraahim calayhi isalaat wasalaam kuma taagno kumay taagno labadan kalon baa ku taagan midka xajawaskooda ku jiro iyo midka kale markii waagi dambe cabdibdulami zubayntu hooyadii caaisho waraystay oo hawshoo dhanba ay tustay oo loqday kacbadii geesaheedii oo la ogaaday quraysh qaabka wuxuu kharibtay iyo asal beydku qaabka u dhisnaan jiray ibraahimna kaga tegey yuu asalkeedii ku celiyey marka afarta tiirba waxay soo gadagale ka mid noqdeen calaa ususi wa qawaacidi ibraahim wa ismaaciil calayhim asalaatu wasalaam idan marka cillada looga tegi jiray shaamiyeenka looga tagay meesha waa ka baxday gacantu marin jiray ree banu xanaaqay cabdilmalik iyo ciidankiisa shayaadiintaas kadib bay kacdu dumiyeen waxay ku celiyeen sida kufaaru quraysha yeeshay ku celiyeen kufaaru quraysh sideedii bay ku celiyeen cabdullahi zuhur muxuu ku celiyey calaa usi ibraahim nabiguna rabay caaishoy kaale aan ku tuso anna qowmaka xadiiu cahdin bijaahiliya e kacbadaan dumin lahaa waxaan ku celin lahaa aabbaha ibraahim siduu kaga tegay baan ka dhigi lahaa laakiin inay diinta ka figaan baan ka yaabi oy didaane adugu hadday waaun tolkaa la qumanaato inay ku noqdaan asalkii aabbahood ibraahim aan ku tusanabigu tusa marka caaishuu kaceeyey saxaabo dhowruu tusay kacbadu inta ka dhiman iyo qaabkay ugu ciyaareen quraysh iyo haddii tabar loo helo dadkuna caqiidadu ay u toosto dareenkana laga aamin qabo in sidaa loo dhiso waagii dambe waxaa lagu yidhi ibnu zubayr muku beydka duminay ee uu dhisahayay goobjoog baannu ahayn makhraatiyaal baannu ka ahayn waxaanu aragnay asaaskii iyo rukumadii dhagaxyaashii nebi ibraahim uu asal ku dhisay kacbadeed kasoo qorashay gaari weyd markay nafqadu ka yaraatay ayna ka soo ka dhigtay marka hawshu hawl musuwir ma ahayn waa hawl loo dhannaa oo caaisha tustay annagu indhahaan saaray markaasuu yidhi waan degdegnaye ibnu zubayrna caybkiisi unbaa nooyaa noo geeyey show waan u dayn lahayn buu is yidhi waan u dayn lahayn min afjari khalq illaahi buu ahaa waraajixu annahu laysa bimuslimin haydin ahaada khaliif ina barmarwaano adduunka qabtay oo andalus dagaal gaadhay waxaas waa iska sheeko ayib ninkii yidhi intuu istaagay masaajidkii istaagay khudba la istaagay wuxuu yidhi laysa ana bilkhaliifi اlmustadcaf walaa biاlkhaliifati اlmudaahin walaa biاlkhaliifati اlma'fuun man amaranii bitaqwى اllahi bacda hada اlyowm ladarabtu cunuqahu buuli ninka ugu faajirsanaa way reer bani umaya nin ka xun ma jirin laakiin dadku qabla uusan khaliifka noqonin ama amiirka noqoninna wuxuu ahaa min fuqahaa'i taabiciin caalim buu ahaa diinta aad u yaqaan wadaad hallaabe wax ku xun ma jiro ogaadad caamayga dhaam toban jeerna waa idiin sheegay wadaad fundoobay waa geed biyo ku dhex ingegay biyuhu maxay taraan geedkay qoyaanoo bixiyaan hadduuba geedku biyaha dhexdooda ku ingegay miyaa xal uu leeyahay xalkiisu waa in raashinka cambooda lagu karsado ti soo jejebiyo dab in la saara maya xal kale ma markii hawshu soo doonatee la yidhi aabbahana wuu dhintay hawshana cid kale kalama xigto asagoo kitaab qur-aan la wariyaa inuu yidhi haadaa aakhiru ahdi bika intuu isku laabay kitaabka qur ayuu yidhi maanta iskugu keen dambaysa labadeen khudbada wuxuu leeyahay anugu miihi ma maqlaysa muslimiin ahaa anugu ma ihi bilkhaliifati almustadcaf khaliifkii la dulaysanayay cumaan buu ujeedaa ninkii dabacsanaa ee laiskaga tuman anugu miyi buuri walaa bilkhaliifati اlmudaahin ninkii reer magaalka iyo siyaasadda wa ku mucaawi ujeedaa mucaawi saaxiibu mudaaraad buu ah xaliim oo dulqaad badan oo shacratu mucaawi soo ma taqaanaa shacra maxaa loogu bixiyey wuxuu dha nimaan isayna dun hadday noo dhaxayso oo asna fiiddaa u haysa tin miiq tin haysto anna aan fiiddan hayo duntaasi maysan go'deen buuri hadduu jiito waan u jiitami markuu asagoo isdhigtana waan ka soo jiidi markuu aa yidhahdana waan u sii dayni marka shacratu mucaawiya loo yaqaana wuxuu ahaa saaxiibu dahaa'in wa makrin wa xilmin wa ta'anin buu ahaa wuxuu hi marka walaa bilkhaliifati almudaahin anu miihi buu ree magaalayn iyo bay anu ma aqaan walaa bilkhaliifati alma'fuun buuri mafuun wuxuu u jeedaa yeziid ninkii laisku dhib ka dhacay ee la dhibsaday ee wuxuu yidhi anugu maanta laga bilaabo ninkii ilaahay ka cabsay cabsa waan dilayaa buui maxaa shi yeelay buu idinku xumaan aad samaysaan markaad annaga nugu aragtaan baad soo qayliya soo qamamaysaan maxaa u soo baabulkacsataan wixii idinku aad samaynaysa markaa annagu aan samayno atamuru naasa bilbiri wa tansawna anfusakum buuhi wاladii nafsi biyadii buui laa yamurni axadu bacda hada اlyowm bitaqwى اllah ilaa darabtu cunuqah wax dambo ilaahay ka cabso dhaha la waayo waagi dambe waa أwalu man caطala waajib اlamri bاlmacruuf wالnahyi fii xaqi اlkhulafaaءi wاlumaraءi اljawra shayaaطiin ninkii bilaabe wey nin aad u liitu ahaa waxaa marka kaartay ka tahay wuu ogaa in cabdulahi bnu zubayr saxaabina yahay fal tilaabadu qaadana saxaabiya markhaati ahaayeen hooyadeenna ay ka dambaysay caaisha ummulmuminiin nabiguna dardaaranuu ka tagay wasiyatu rasuulilahi buu fuliyey saxaabigu loogana markhaati kacay markaasuu asagoo kursigiisa dartii asagoo ilaashanaya ayuu ku ciyaaray oo uu yidhi eh, eh, tilaabooyinkii raadka cabdullahi bnu zubayr kacbada ka muuqan maayo muxuu yahay in la yidhahdo ilaa gacbada waxaa ku celiyey ariiqii ambiyadii rususha waxaa ku celiyey ibnu zubayr boqoro wax ka xaatisan ma jiro taasu ka dhimanay markaas dadka falsafo been u ahrinay cilada looga tegay marka adu waxaa weye ciladaasay ahayd haddii hadda ay dhacday in lagu celiya asalkeedii labada rugniya kalena waa waa la salaamaya taa la socda taa la socda xadiidkan ariiq haddaynu marayna ariiqu camr can qataada bni dacam can abi طufayl wuxuu sheegay ninka la yidhaahdo daara qudni in laysku khilaafay oo ikhtalafa الruwaatu calى qataada wاraajix wuxuu hi waa ariiqan ariiqa muslim uu doortay wey aqwى الطرق wاlawju waa ariiqaani cilalkiisa xadiidka ka firiy baabu istixbaabi taqbiili اlxajar اlaswad fi اطawaaf masalada marka in labada gees ee rugna yamaani iyo xajar isla bisa la dhunkanayo ama la salaamayo ama la gacan saarayo waa masalaةu ijmaacin sida raajixa ah khilaaf horaa jiray oo la soo guuriyo oon mustaqir noqonin oo intay wadaadda sameeyeen lagu naqdiyey kadibna ay faraha ka qaadeen khilaafka mustaqirka iyo mustaqirka way kala duwan yihiin hawl baad ku khaldantay aday kula qumanaatay waa lagaala hadlay adila laguu sheegay waad ka noqotay la mahayo maayo masalo waa masale khilaaf lama maxay waa khilaafka khilaaf aan sugnaanin wey waa khilaaf aan sugnaaninoo khalad intuu ruux galay markii la baraarujiyey uu ka noqday wey khilaafna waa ka diin dhigatay ood weligaaba qabtay ood ku ibatay saad ummadda u khilaafsanayd weliba xataa wadaadda waxay sheegayaan inuu khilaafku baaqi yahay laakiin sidaasay aimo badan ibnu mundir baa soo guuriya ibnu cabdilbar baa soo guuriya rag badan baa soo guuriyey ijmaaca asaga nawi baa kamid a rag guurinay baabu istixbaabi taqbiil xajar اlswadi fi اawaaf jacaylka la jecel yahay in la dhunkoodo dhagaxa madow markaad dawaafaysa dawaafku noocu duun ama quduum ha noqdo ama dawaaf ziyaara ha noqdo ama dawaaf widaac ha noqdo وداع النقض وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب بن عبد الله أخبرنا يونس وعمر بن حارث وحدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن شاب الزوري عن سالم بن عبد الله أن أباه وأبيه عبد الله حدثه ويلك سالم وأشيك قال ابن عمر قبل عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وحود كذي الحجر الأسود لقى حمد أبو كذي ثم قال وحوري cumar ba wuxuu odhanaya khilaafadiis amaa wallaahi allaan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogahay annaka xaajiru dhagax inaad ta baan ogahay walowlaa annii ra'aytu rasuul allah haddaanan arkayn rasuulka ilaahay oo yuqabiluka ku dhunkanayana maa qabaltuka kuma dhunkade markuu dhunkaday oo hawshii maray wuxuu dhagaxow dhagax buu la hadlaaya caammada iyo bulshaweyduna rabaa soo xajinaysee meesha joogta inay fahmaan ousan u qaadan dhagaxan in la caabudayo ama si gooniya loo barakaysanayo ama qiimo asagu uu leeyahay laga raadinayo oo ilaah iyo rasuulkiisa aysan gelinin ayb maxaa tabriiku shaygu inuu baraka leeyahay maxaa lagu ogaadaa shaygu inuu baraka leeyahay laba shay baa lagu ogaadaa ima bilxisi wa ima bisharci in xisi iyo tajribo lagu ogaado laga wado barakadaasi dheef xagga dhakhtarnimada iyo caafimaadka ah waa dheef xisi ah barako xisi ah wey ninkii isagoo samburhay dhagaxaa sanka saara wuu fiicnaan kan tiibadaa lagu daaweeyaa waxa waxaasuu u fiican yahay waa baraka xisiya oo aan hawl kale laga sugayn oo tajriba lagu ogaadaa bilxisi watajriba waa dheef wanaagsan baa looga jeedaa ilaahay khayr iyo wanaag buu dhirta iyo geedaha iyo hawada iyo ciiddaa dhex dhigay waxaan lagu ogaadaa bitajriba wixii aan waxyi cilibka aan lagu ogaan taas marka lagama hadlaayo wixii kale ee dhagax meel iska taagana ama geed meel ku yaallaa oo asagoon wax tajriba ah aan la gelinin aad aragtay in la barakaysanayo ama waa shirki iyo gaalnimo ama eh, ama waa sharci iyo sunno labada mid wey miiskana baarnimees ka tir maxaa ninkii miiska taabsada ee waa loo taabsada islaantaa wiilal u dhali ninkii taabsada ganacsi badan beel oo barakada miiska aad gelis xaggee ka timid dhagaxa ingegan geedaha marka tiibuu ka hadlahayaa daawo ahaan looma taabto iyo caafimaad ahaan waxaa loo taabanayaa e barako kaleoo rabbigay iyo rasuulkiisu ku sheegeenoo ah ilaahay dembi inuu ku dhaafo inuu barakey sharci baa barakeeyey inuu akhra kuu marhaati kacahayo waa acmaashuu ka mid yahay wuxuu yihi walowlaa anii ra'aytu rasuul lah sal yuqabiluka maa qabaltuka tabarugay ashjaarta iyo geedahay dholalkana marna kufri akbaru noqdaa marna shirki asqaru noqdaa marka cala tafsiil kolba waxay noqonaysaa qaabka ruuxu uu isticmaalaya qadiyadda ayada hadda waxaa iga khusaysa inuu saxaabigu yidhi dhagaxow inaad dhagaxta waa koogahay nebi maxamedoo ku dhunkanaya daan arki lahaynna kuma dhunkade zaad haaruun fii riwaayati wuxuu ku daray qaala camrun wuxuu ihi waxadaanii bimiliha ay bimili riwaaya camr xaari camnishaab zuhri can saalim can cabdilahi bni cumar can abihi baad arkayseen camr xaariba wuxuu leeyahay waxadaanii bimiliha bimili riwaayati ibnu shihaab wey riwaayada ibnu shihaab oo kale waxaa ii tabiyey zayd bnu aslama can abihi aabbihi aslama alcadaw yani laba sheekh buu maasha kulahay buu ku leeyahay cmr bn xaari sheekh waa ibnu shihaab aلzuhri can salim can cabdillaahi can cumar midna waa camr bn xaari can zayd bn aslama can abihi aslam can cumar can cumar aslamna hadda waxaa weeye waa mawaalida waaweyne sayidina cumar oo xoreeya qiimaha badnaa weeye raggii khaaskii cumar u adeegi jiray idan cumar wuu wadaa hawshiisii waxadaana maxamed abi bakr almuqadami xadaana xamaad ibnu zayd can ayuba asakhtiyaani can naaficin can bni cumara ana cumara qabala alxajara dhagixii madoobaa uu dhunkaday wa qaala wuxuuna yidhi innii anugu la uqabiluka waa ku dhunkanaya wa innii anugu la aclam waxaan ogaanoo ku dhunkanaya annaka xaajanu dhagax inaad tahay laa tanfacu walaa tadur wayna iman doontaa walaakinii hase yeeshee ra'aytu rasuul اlahi sal slm yuqabilka laakiin nebi maxamedoo ku dhunkanayaan arkay marka ictiqaad faasida ha qaadan weeye itibaacu sunna baad marka u samaynaysaa mooye war kale meesha mayaan war kale meesha mayaan alimaam daar qutni riwaayadan xamaad can ayuub can naafic can cumara can cumar wuxuu sheegay in laisku khilaafay calaa xamaad wa ayuub xamaad ibnu zaydna ardadiisii baa iskhilaafay xadiidka ka qaadanaya kadalika ayuubna ardadii xadiidka ka qaadanaya baa ismaan dhaafay saad hadda marku wuxuu sheegay muqadami oo abubakr almuqadami ah iyo ninka la yidhaahdo musadad bn musarhad iyo xafs bn cumar alxawdi saddexdaasi can xamaad can ayuub can naaficin can ibn cumara an cumar ay ka dhigan xadiidka waana sida uu rajaxay ninka la yidhaahdo muslim oo isagu maray wuxuu tatabuca ku sheegay marka daara qudni raqamka wuxuu sheegay waxaa khilaafay buu sulaym bni xarbi baa khilaafay iyo aburabiica azahraani iyo caarim fa arsaluu wayna irsaaliyeen ma kala rajixin marka saddex way wasliyeen saddex way irsaaliyeen xadiidka can xamaad can xamaad can ayuub can naaficin can ibni cumara can cumar nimanna waxay yidhaahdeen naafic ana cumara way ka dhigeenoo meesha ibn cumar bay ka saareen ama naaf bay ka saareeno ayuub can ibn cumaray ka dhigeen muuse karij uu iskaga tegey asawaab marka waxaa weye sidaa muuqanaysa wasligana waa sugan yahay irsaalkuna waa sugan yahay maxaa yeelay xamaad baa kaana yursilu taaratan wa yuusilu taaratan marna wuu irsaalin jiray oo ardadaas saddexdaa ka qaatay marna wuu waslin jiray raggan saddexdaa ka qaatay saddexda ninna waa lixda ninba waa saddex ninoo isku dhegmo xufaada oo iqaada marka sidaasaa muuqanaysa waxaa soo hadhay ikhtilaafka calaa ayuub ayuub baa la isku maandhaafay oo xamaad ibnu zaydiyo waxaa ismaandhaafay ismaaciil bnu culaya ismaaciil bnu culaya isagu wuxuu ka dhigay xadiidka can naaficin nubitu ana cumara saasuu ku wariya asagu meesha xamad uu ku wariyey sidii riwaayada hore ay martay naafica bni cumara ana cumaro mawsuul ah ayib marka daaraqudni wuxuu yidhi markuu intaa sheegay wuxuu yidhi wahwa saxiixun xadiidkan cumar wahwa saxiixun min xadiidi suwayd bni khafala wa caabis bni rabiica wabnu sarjisa can cumar wuxuu yidhi ariiqan asagu murankaasaa ka jire laakiin duruq kale soo socotaa cumar ka sugan oo ariiqu sawiid ibn khafla can cumar ariiqu caabis ibn rabiica can cumar ariiqu cabdulaahi ibnu sarjisa can cumar waa sugan yahay saasuu ku yidhi kitaabkiisa tatabuca laakiin warkaa waagi dambe wuu dumiyey barti muslim maray buu waagi dambe maray cilalkiisu iyo xadiidka la weydiiyey kitaabi alcilal alcilal waarida fi alaxaadiid الnabawiya mujaladka labaad safxada saddexiyo tobnaad xadiidka ama su-aasha siddeetan iyo lixaad baa la weydiiyey ibnu culayo iyo e, xamaad khilaafka iskhilaafeen ka waran baa layidhi duruqdii buu sharxay markaasuu yihi wa qowlu xamaad ibnu zaydin axabu ilay wa qowlu xamaad ibnu zaydin axabu ilay ku gebagabeeyey markuu khilaafkii soo wada soo wada haddee inta intuu muslim marayso ma hadda ku qoonsatay ayib cilalkiisaaad ka fiirinaysaa waan idiin sheegay sidoo kale hadalku wuxuu ku jira asagoo khilaafka ku jira sanadkan ibnu rajab cilalkiisana waa ku jira almuhim ariiqa muslim marayba huwa araajix لأن xفاaظ الxadيiث iyo أsاaطين الcilm iyo jibaal الxifظ والriواية waxay u badan yihiin إida اkhتaلafa الناaس عalى أyوب فاlqowl qowl xamaad بن زayd أصxaabu أyوب hadday ismaan dhaafaan habeen dhawod maxaan soo maray ida اkhtalafa asxaabu caطaa bn abi rabaxin faman khaalafa ibnu jurayjin fii caطaa'in faqad waqaca fii shuqlin baad soo marteen nafsa shay weeye xufaaddu waxay u badan yihiin ardada ayub hadday ismaan dhaafaan oo isku khilaafaan sheekhoodu sheekhoodu sidanuu yidhahda nina qaabkan uu yidhi u wariyo waxaa u xoog badan cinda alxufaad wanuqaadi alkibaar xamaad binu zayd laa yusaawihi axadun fii ayuub xata sufyaan aلthawri sidaa waxaa ku tegey abat الnaasi fii ayub waxamaad bnu zayd sidaa waxaa ku tegay axmed bn xambal aqwaal dhowru sidaa ku leeyahay waxaa sidaa ku tegoo aad u sharxay ibnu maciid waxaa sidaa ku tegey ninka le nasaa'i ibnu cadiy jumhuuru nuqaadi اlxadiiث oo dhan baa sidaa rag yar baa khilaafsan oo mararka qaarkood odhanaya ibnu culaya la hormarinaya laakiin qowl jumhuur waa sidaa wayna muuqanaysa daaraqudni markuu tatabuca maray waxaad moodaa in ibnu culaya ay hawshiisa la xoog badnaatay markii dambena wuxuu soo laabtay aljaada inuu xamaad ibnu zayd nin lamida uusan jirin fii ayuub marka la maray dhibba ma lah xadaanaa khal bnu hishaam almuqadami waabu kamil aljaxdari waqutayb bnu saciid albaqlaani kulum can xamaad ibnu zayd qaala khalaf wuxuu yidhi asagu khalaf ibnu hishaam thaclab albazaar xadaanaa xamaad ibnu zayd buu yidhi can xamaad can caasim alawli caasim bn sulayman alaxwal can cabdillaahi ibni sarjisa waa ariiqi ku lahaa daara qudni cumar xadiku waa ka sugan yahay min duruqin ukhra ibnu sarjisa suwayd ibnu kafala caabis ibn rabiic intuun muslim buu keeni doonaa laakiin muslim wuxuuba leeyahayba saddexda dariiqa dambeed sheegaysa waxaa ka saxiixsan daraaqu xamaad canyub baa ka fiican saasuu muslim u arkaa taasuu u hormariyey can cabdillaahi ibni sarjisa qaala wuxuu idhi saxaabigaas waa saaabi msqaari saab bd msajis waad garanaysaan qaala wuxuu yii ra'aytu اlaslaca ninkii hirada weynaa baan arkay alaslac aslac wuu ujeeda cumar buu ujeeda waaga dambe dimihii baa ka boobay markii bidaar hiiro weyn buu yeeshay waxaa laga qaadanayaa ninka qofka muslimka ama bani aadamka wuxuusan dhibsanayn ee tilmaantiisa ama laqaba ama naanaysa in loogu yeedhi karo yaa kuu sheega warka ninkii gaabnaabaa ii sheega markaa duritaan uma jeed laakiin gaabowba laska yidhaahdaaba asaguna kama xanaaqo ma qoonsado way bannaan tahay sayidina cumar ma qoonsan jirin ra'aytu waxaan arkay buu hi haddaan cabdulaahi ahay alaslaca yacni wuxuu u jeedaa cumar bn khataab ninkii yiirada weynaa baan arkayo yuqabilu dhunkanaya alxajar alaswad yaquulu odhanaya wallaahi allahan ku dhaartay innii la uqabiluka waa ku dhunkanaya wa innii la aclamu annaka xajar aan ku dhunkadee waxaan ogahay inaad dhagax tahay wa annaka laa taduru walaa tanfacu iskaana waxna uma dheefisid waxna uma dhibtid dhib iyo dheefidna ma lihid adugu in rabbi ku geliye mooye walowlaa anii ra'aytu rasuul اlah sal slam qabalaka maa qabaltuk de waa asalkaa sidaa ah dhagax maxaa laga doonaa dhagax maxaa laga raadiyo dhagax inuu sur kaa gashood nacfi kale ka raadsan xisia mooyeen dhagaxa kaa kumayso meel yaalla maxaa lagu fali haddaanan arkay nabigoo ku dhunkana anugu kuma dhunkadeen wa fii riwaayat اlmuqadami abi kamil waxaa ku jiray ra'aytu اlusaylica tashiru aslac ra'aytu waxaan arkay alusaylica ninkii bidaarta yaraa wey marka bidaartu ma weyneyn weeye ayib bidaartiisu aad weyn ma ahay waadan buu weliba hiiradu gashay kuma soo degdegin waxadaana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shaybata wa zuhayr bni xarb numayrin jamiica can abi mucaawiya qaala yaxya wuxuu ihi fii xadiiii abu mucaawiya can abi mucaawiya maba odhaninba can acma sulaymaan can ibraahim an caabis bn rabiicata anakhaci riwaayada caabis ibn rabiica daarqudni uu sheegayna ayadna waa tan tii suweydna way iman doontaa qaala wuxuu idhi caabis ra'aytu cumaraan arkay radi allahu tacaala canhu yuqabilu alxajar alaswada dhunkanaya wayaquulu leh innii la uqabiluka waan ku dhunkanaya wa aclamu haddana waxaan ogahay anoo ku dhunkanaya annaka xaju inaad dhagax tahay walowlaa anii ra'aytu rasul s slam yuqabiluka lam uqabilka haddaan arki lahayn suubanaho ku dhunkanayana afkayga kuma qudheen buui laakiin nabigaan kaa raadinaaan ku raacay hawsha ayada xadana abubakr bn abi shaybata wazn bni xarbin jamiica can wakiicin qaala abubakr wuxuu uhi fii riwaayatihi asagu xadaana wakiic can sufyaan athawri can ibraahim ibn cabdilacla can suwayd bn haafalata aljucfi riwaayadii suwaydna waate qaala wuxuu ra'aytu cumara ayaan arkay oo qabala alxajara dhagaxa dhunkaday waltazamo xabadkana saaray multazamka meesha lesumayda arag albaabka kacbada ee dhagaxa udhaxaysa meesha ayadu sidaa multazam loo yidhaahdaa oo waa sunno wanaagsan in xabadka la saarood ku foorsatood ilaahay ku baryood meesha ku oydo fiicanta laakiin lagugu simi maayo kuwa meesha tagan baaba kugu simayna ama dad kalaaba geeska kuu qaadisidi lo-godooday xagga kuu tuurahay haddaad hesho waa khayr laakiin waxaad ka hadlay waa dhagaxa qudhigiisa multazamkii ma ah xajaruladka qudhigiisii baad xabadka saari kartaa ood wejiga lagu sujuudi karaa xataa in lagu sujuuda wejigaad saarto ilahay ku baridaa wanaagsan oo fiican waana sunno wax bidca yidhina riwaay maali basaa jirta riwaay maali basaa jirta maali warkiisana waxaa soo gaarin iyo sunnaduusan yaa ka hoos baxday waa lagu naqdiyey xataa maalikiya iskaga leexatay qaala wuxuu ihi cumar markuu hawshaa ka hadlahayay ra'aytu rasuul allah rasuulka ilaahi baan arkayo xafiyan bika aad kuu danaynaya alxafaau alictinaa bishay wey alictinaa bishay shayga la dar yeelo eed danayso eed u dadaasho ama aad ku xeeldheeraato ammaantiisa ama aad ku xeeldheeraato karaamayntiisa iyo qadarintiisa xafaawada la yidhahdaa ra'aytu rasul s slam bika xafiyan ay xafiyan bika ay muctaniyan bika muhtaman laka mubaalaغa fii ikraamika wa tacdiimik nabi maxamed ku xildheran sidii lagu karaamayn laha ama lagu xurmayn laha ayaan arkay buu leeyahy marka anna saasaan kuu dhunkanaya ama kuugu sujuudayaaba xadaanii waxaa kaloo xadka itabiyey maxamed muana xadana cabdiraxmaan mahdi can sufyaan aلthawri marka wakiic can sufyaan baa la mutaabiciyey bhada اsnaad sufya can ibrahim bn abdal can suway bn afl ajucfi can cumarahde qaala wuxuu hi markaa sugu cabdiraxman mahdi fii riwaayati can sufyaan walaakinii raaytu abalqaasim walaakinii raaytu waxaan arkay abaqaasim abulqaasim nabi maxamed sal ly slam bika xafiya asagoo aad kuu danaynaya ku weynaynaya walam yaqul ma odhanin ninkan dambe riwaayadiisu waltazamahu ku sujuuda ama xabadku saariya wejiga ma odhanin idan waxaa laisku raacay in labadaa dhagaxun la salaamayo la gacan saarayo xajaruaswidka isagu wuxuu leeyahay haddii aad la joogtana waa dhunkani taad salaanto baad weliba dhunkan haddaad gaari weyd intaad gacanta la gaadho yaad gacantaada dhunkan karta labadaasoo isagu leeyahay in lagu sujuudana waa leeyahay laakiin rukn yamaniga isagoo kale xajir aswadka ahayn marka la soo gaarun baa la salaami dhunkasha ma laha soo la dhunkan laga fogaadana la ishaari maayo waxa la ishaaro waxaa weeye xajru aswadka asagmaxaa yeelay laba arrimood bay isla wadaan midna kala tageen labadan gees geeska iyo geeska maxay kala qiimo badan yihiin labada gees waxay wadaagaan in ay ku taagan asaasu awaacidi ibraahim ay ku taag waa wadaagaan laakiin geeskaa kale wuuu la dheeryahay xaajiru aswadka ku jira laba fadliluu dheeriya marka labadii maxay wadaageen salaanta maxay ku kala tageen dhunkashada iyo ishaarada bay u kala tagayaan maadaama anugu aan laba lambar sitow aduguna hal lambar aad la fadhido labada kale shaamiyeyinku midna ma hayaan asaas ibraahimna kuma jiraan xaji aswadna kuma yaallo marka saasaa looga leexanaya ayb qaybta uu ka hadlay imaamku waxuu caqiidada muslimiintu saxahayaa laakiin nusuus kalea waxay caddaysay dhagaxaani taabashadiisu inay wax ku dari doonto aakharu ee dhibkay dheeftu ka anfinay waa maxay uu ka takooray waa maxay dhib iyo dheef dhagaxnimo ugu jirta ama dhagaxa uu dhagaxyo kale kaga duwan yahay oo asagu uu wato buu diidan yahay laakiin wixii rabbi rasuulkii ay ku sheegeen ooma diidano caqiidaxumadaasoo u diidan yahay xadiid ba waxaa ku timid dhagaxaas ninkii salaama ee dhunkaday ama gacan saaray asagoo rumaysan allihi rasuulkiisa sunnada nebi maxamedna raacaya bisidqin wa xaqinna ku dhunkada in aakhare dhagaxuu iman doona axjul aswadku asagoo carab leh oo dibna loo hadlahayo u maqhraati kacaya calaa iimaanihi wa tawxiidihi wa xajihi wa xaji ka maqhraagtay cumradaadii xajkaadii wanaaggaadiiba ka maqhraati dembiyadaa lagu tirtiraa oo lagu dhaafaa isagoo cadoo bayl ah oo nalkaa ka cad oo caana ka cad baa jannada laga keen sidii loo taabanayo loo taabanayo dembiga laskaga tirayo laskaga tiraayey wuxuu noqday catir buu khataaya bani aadam baa madoobaysay ibnu cabaas baa la weydiyo muxuu dhagaxu muxuu dhagaxu u markii gacanta la mariyey oo mushrikiin taabteen oo bani aadan taabteen maxaa madoobeeyey wuxuu yidhi ilaahay wuxuu diiday subxaanahu wa tacaala zahradii iyo ziinadii iyo biladii jannada inay adduunka taallo nuurka xaggee kala yimi sida hadduu u nuuray maxaa la odhan nuurkii nicmada la sheegahaye jannada jirtaba dhagaxaan ifkiisa weeye aafo kalaaba iman lahayd waa la madoobay indhaha la qabtay qolyo zanaadiqa waxay yidhaahdeen dhagaxu hadduu caddaan jiray oo dembiganna uu madoobeeyey markaan annagu islaamna ahlu tawxiidaan noqona tawxiidka annaga muxuu caddayn waaye leebdarada eega se muslimiin badan ahlu tawxiida maysan imanin ooaga dambe ma salaamin marka waxay dhaheen hadduu dembi la madoobaaday hee tawxiidkii aan ku salaanay muxuu u caddaan waaye xalli horta waa qiyaas maca alfaariq koobaad ahlutawxiidka salaamaya dembiilayaala ahlutawxiidku u imanaya salaamaya laftirkooda waa maxay wa ahlul aathaan bay ka mid yihiin dembigii waa weli sii socda waxay hawsha kuu toosi lahayd hadday bani aadamka dambe oo dhan ay islaam ay noqdaan ambiye rasul noqon lahaayeen macsuumiina markaa wuu caddaan lahaa shikima lahayoodu sidaadu aad qaacida ku wadato marka la maro dad ahlu tawxiida oon dembi lahayn oo ilaahay caasiyin hadday iman lahaayeen oo mushrikiintii iyo dadkii ahlu dembiga bedeli lahaayeen oo bini aadamkuba ay noqon lahayd kulligood rasul iyo ambiyo kadibna ay salaamaan inuu cadaado oo qiyaaskaadu macquul noqdo gar bay noqon lahayd laakiin ahlu tawxiidkaad sheegaysa hee ayagaa waxay kow ka yihiin dembiilayaashay ka mid yihiin waxaa kaloo lagu yidhi waaba xikma rabbaaniya in dhagaxu madoobaado si loo dareemo dembigu raadka uu bini aadamka ku yeelanayo kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun dembiga dhagax cad madoobeeye ee saa u galay qalbigaada iyo gankaada iyo dibnahaada muxuu ku samaynaya iyo dushaada waa xikma rabbaaniya oo la rababa inaad ku dareento khatarta iyo halistay dunuubtu leedahay u geysanayso aadamaha calaamad muuqato wey si xumaha looga cararana ilaahay xikmadiisa waxaa ka mid tahayba astaamooyin lagu naxo in la sameeyo ninkii rabadu cunay maxaa la yidhi aakhare wuxuu imanaya he yatakhabatuhu shayطaanu min almas yaquumuun kama yaquumu اladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas dalika biannahum qaluu inama albaycu mitl الriba وaxal اllah اlbayca وxarama الriba nafs shay wey ninka ballanta iyo ballanfurowga ee ballamaha islaamka ka baxa maxaa layidhi bandiirad dheer calan ba halkaa dabanicista laga qotominaya haadihi qadratu fulaan min fulaan marka dembigeenni khatarta uu leeyahay saynu u dareenno dhagaxaabaadna laga tusay haddaan wax garanayo midda kale ahlu tawxiidka salaamaya yimidna ayagaaba dembi iskaga tirahay dembi bay sii kordhiyeen mooyeen waxba maysan qaadin marka caqli xuma idin haysa wey nin walba marka nusuusta dura yani meel cidlu iska fadhiista wax la yaqaano baabu jawaazi الطawaafi calى baciirin wغayrihi واstilaami اlxajari bimixjanin wanaxwihi liraakib wuxuu baab yahay jawaazi الطawaafi calى baciirin inay bannaan tahay gaadiid dushii neef geel adoo sa inaad dawaafto inay bannaan tahay iyo wغayrihi riti waxaan ka ahayn bay neef geelo de haddaad gaadiid kala wadataba iyo wastilaami اlxajari dhagaxa in lagu talaami karo bimixjanin ulba kooraa ul inaad la laaci karto ul iyo ulaad wadatay iyo iyo haddaad gaari weydo inaad ul iyo xadhig iyo waxaad haysaad la laaci karto cumaamadaadii haddaad ku taaban karto kolat iyo wanaxw wixii lamida ah, bokoro lamida ah, liraakibi ninkii gaadiidka saaraa xadaana abu aahir waxarmad bnu yaxya qaala ahbarani nuh bn cabdullah ahbaranii yunis bn zid an shaab zuur can cubaydilah bn cabdilah bn cutbat bn mascuud alhudali can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana rasuul allah rasuulka ilaahay aafa wuu dawaafay nabigu fii xajat اlwadaac xajkiisa gootiska yuu dawaafay calaa baciirin neef geela dushii hashiisiibuu nabigu ku dawaafay oo soo maray yastalimu asagoo salaamaya alrukna xajarulaswadka bimixjanin ul bokooraa mixjanku waa ushan qoolaabanee taqaana bokoora u taqaanan tahay waa inaga kitaab lkusuuf ku soo maray wa ra'aytu saaxiba almixjan xujaajta ninkii ka xadi jiray dharka ee usha kaga soo jiidin jiray wadaadkii ibn camaar rashiid la odhan jiray ba xadiidkan wuxuu sheegay in laysku khilaafay ibn shaab الzuhri laysku khilaafay oo marka niman baa irsaaliya buu leeyahy saddexa alimaam اlbukhaari iyo muslimna wasligay doorteen sida iyagu sheegeen baana ka saxan maxaa y ninkan cabdullahi bn yunus bn zayd alayli can mishaab الzuhri buu ka wari waxaana mutaabaceeyey ibn akhi الzuhri can camihi ibn akhi الzuhri can camihi leyt bnu sacad iyo usaam bnu zayd iyo nin la odhan jiray zamc bnu saalix oon sii xoog badnayn ayaa waxay ka dhigeen xadiidka can الzuhriyi balaganii can ibni cabaas can الzuhriyi balaganii can ibni cabaas oo cubaydillahi bay meesha ka saareen bay meesha ka tuureen marka bukhaari siduu maray bukhaari xadka wuxuu ku soo saaraa kun lix boqol ka firi sanadkan qudhigiisa markaas weli mutaabacada sheegay wa taabacu daarawardiyu can bni akhi zuhriya can cammihi buui kadib uu ka wahab wuxuu ku xoojinayaa mutaabacada ibn abi zuhri can cammihi wiil adeerkii asaga kaa yaqaan wiil adeerkii wax ka waranhay oo haddana nin kaloo xaafida u taageeray in la dhaqaajiyo waa adag tahay ibn akhi الzuhri can cami ibni shaab الzuhri can cubaydillaah can ibni cabaasin ayib ibn camaar ashir risaaladiisii kitaabkiisa cilal axaadiia muslim u dhihi jiray raqamka labaatanaad buu warkaa ku sheega laakiin ariiqatu shaykhayn baa igala xoog badan warkiisa aan iskaga tagno وxadna bkr بن شhaybة قال xadثna علي بن xujr cafوا بن msr الquraشhi can بن jurayج cabdالmلك can أbi الزubayr محamed بن mسلم tdrus الmki can jabir بن cbdالlah الأنsاrي قاal طaafa rasuul الlah halkaa xadiidkaa hore ibn cabsitanta ka tegin maalikiyada iyo xanaabilada waxay u xujaystaan xadiidkan in xoolaha nool ee cadkooda iyo caanahoo la dhamo ay saaladooda iyo kaadidooda digadooda ay daahir tahay maxaa yeelay fi اlmasjid اlxaraam wa xowla اlkacbati wاطawaaf buu nabigu wuxuu wataa hal buu ku dawaafaya aan aamin laga ahayn e inay iska kaadiso oo la sibrabaxdo iska saladhigato awaafna wakti dheer buu socdaa nabiguna wuxuu saa u samaynhayaaba in lagaga daydo oo la arko camalku samaynayo oo muslimiintu daawada hadday hawshaasi nijaaso tahay muslimiinta nabigu ma tuseen bay leeyihiin nabi allow haddee annaguna hadda kadib xoolahana iyo dameerahanaga iyo mxuu afar ah, geela iyo lodan iyo arigaanaga waxaan ku sii digaagahanaga ee masaajidda wax nijaasana ma jiro baa meesha ka soo idan maalikiye xanaabilo hawsha waa ku dhageen annaga shaaficiya ah waxaan leenahay iyo xanafiyadina taageersanayd waxaan leenahay waa dhici kartaa hashu inay kaado inay saala dhigato inayn dhigana waa dhici kartaa hashu in masjidka la geliyey oy ku dawaaftay laga qaadan maayo waxa ka yimaada inuu daahir yahay bidaliil nabi maxamed caruur yar masaajidka la soo geli jiray oy dhici kartee inay nijaaseeyaan marka hashu waxay la mid tahay caruurta yararka <laughs> jawaabtaasi waa jawaab fiican wey marka saa loo fiiriyo laakiin adilo kale ayaa lagu kala baxaaya <clears throat> an ja bn cabd lah alansari qaal taafa rasuullah rasulka ilah wuxuu ku dawaafay bilbeyti kacbadu ku dawaafay fii xajati lwadaaci xajkiisa goontinta calaa raaxilati hashiisii gaadikiisaba ku duldhawaafay yastalima asagoo salaamaya alxajara dhagaxa madoobi bimixjanihi ushiisa bokoradda ahayd lian yaraahu nnaas muxuu nabigu ha loogu dawaafay dadku say u arkaan waliyushrifa dadka inuu soo qooraansado darteeda uu ka nin dhib wada hadduu jiro ama nabiga dhibaatayn lahaa inuu ka koreeyo oo dhibkooda dhaafo waliyushrifa waliyualic calayhim wey waliyasaluuh ay wax weydiiyaan hasha nabigu wuxuu ugu dawaafay dhowr arrimood horta in la arko camalkiisa lagu daydo oy muslimiintu meel bannaana ka arkaan nin walba isagoo fiiriyo ishiisa la hela nabiga nabiguna ayaga uu soo qooransadoo si fiican arko waxay khaldahayaan warka daa hebelow hadday la maaganayan barhkoodna aan khayr badnaynna ila nin dhibadoo munaafiq muslim lagama dhex waaye uu nabigu meel koro ka aado ila inta loo soo gurmo babaad xilli iska noqonaysa waliyasaluuhu su-aalla ay weyda nabi maxamedow saa maxaan hawshaa maxaan ka samayna fa ina annaasa dadku khashuuhu nabiga waa ku soo xoomeen oo iskugu yimaadeen weeye marka sancigii loo gelin dhibna uu nabiga oola kulmin hashuu ku dawaafay xalaynu soo marray وxadثna cلي بن khsرم الmrwزي أخبرna عيسى بن يuنس يعني بن إسحاق السبيعي عن بن جurayج cabdالملك وxadثna cبد بن حmayd الxاaفظ صاaحب المسند والتفsير أخبرنا محمد يعني بن بكر البرسان الأزدي قال أخبرنا بن جريج عبد الملك عيسى متابعيني أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول طاف النبي في حجة الوداع على راحلته بالبيت طاف النبي نبي ضوافي في حجة الوداع حجك سقوتنت بالبيت كعبده كضوافي على راحلته هشيسة دشدنا كضوافي وبالصفا والمروة صفي مرو نبgu sacyihu hasha isagoo wata liyaraahu الnaasu dadku say u arkaan waliyushrifu suu oga sarreeyo ayaga u soo fiiriyo waliyas'aluu say wax u weydiiyaan darteed faina الnaasa dadkii qashuhu nabiga waa cidhiidhyeeno waa ku xoome walam yadkur ibnu khashar muusan sheegin waliyas'aluhu faqat intaa waa la wadaagaa liyaraahu الnaasu waliyushrifa calayhim intaa wuu la wari laakiin wuxuusan sheegin waliyas'aluhu ciladaa waa laisku mandhaafay nabigu uu calayhi salaatu wasalaam uu hasha gaadiidka u fuulay abudad waxaan ku maray inuu nabiga xanuun dartii xataa u fuulay baynu ku maray oo gaadiidka u isticmaalay cilada haddii la isku khilaafo laakiin xukumka aan laysku khilaafin cilada iska badah maxaa sugan inuu nabigu ku dawaafay gaadiid ku sacyay gaadiid way bannaan tahay laakiin waxaa fadli badan haddaan xikmo kala jirin inaad mashi aad ku dawaafto ood lo ku dawaafto tayadu muran ma leh laakiin cilooyinka uu sheegay ee muslim uu wariyo ayaa ka sugan min xayu sanad cilada ah nabigu wuu xanuunsanaa ah nabigu ma xanuunsanayn calayh isalaat wasalaam wuu caafimaad qabay xikmadana markaa sawaab ah xadaثani الxakم بn muسى الqanطariyu xadaثna شhucayb ibn isxاaq ibn cabdالرaحman الأmawi can هisham bni curwata can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha qaala طaafa الnabiyu nabigaa dawaafay oo wareegay fii xajaة الwadaac xajkii sugoodinta xawla alkacbati kacbada hareerada ku dawaafay calaa baciiri neefkiisa geela dushiisa ku dawaafay yastalima isagoo gacan saaraya arukna xajlasko salaamaya muxuusaa u yeelay karaahiyata kohsi uu kosaday buu nabigu gaadiidka u fuulay oo hasha u qaatay an yudraba canhu nnaasu dadka in laga celiyo laga garaaco afka dadka lagu dhufto muslimiintasaan loo dhibin oon loo celin amaan loo riixin buu nabigu yidhi gaadiidkan koraya marka haska dawaafaan ayagu waxay doonaan ay waxaynu soo maray nabigu inaan dadka laga celin jirin dadkana aan la gulguuli jirin وxadثna محamed مثنى أbu muسى الbsري قال xadثna سليمان بن dاود الطyالسي xadثna macروف بن khربوd الأmوي قال wuxuu hi wadaadka macروuفa samictu aba طufayl caamin waasila saxaabigii waad garanaysaan yaquul asagoo aan maqlay ra'aytu rasuul الlah rasuulki ilaahay baan arkay yطuufu bاlbeyti kacbada asagoo ku dawaafaya وystلم الrukna dhagaxa madowna salaamaya bimixjanin macahu ulu watay iyo bokooru watay wa yuqabilu lmixjana dhunkanaya bokooradii markuu la gaadhay oo taabtay waa iyado dhunkaday sida haddaad afka la gaari weydo gacantaad ku taaban gacantaad dhunkanaysa intaaba hadday kuu suurogeli weydana waad ishaari xadana yaya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can muxamed ibn nowfal cafwan can <coughs> curwa can muxamed cabdiraxmaan bn nawfal wuu mutaabicaynaya markuu dadka hishaam ahaa can curwa can zaynab binti abi salm waa saxaabiyad zaynab waad garanaysaan can ummi salama hooyad bay ka warinaysaa hind annahaa qaalad inay tidhi shakawtu ilaa rasuuli illaahi annii ashtaki yowma naxri maalinkii la gaadhay ee waxay tihi shakawtu ilaa rasuuli illah iyo inuu tawaafil wadaaci ahaaba shakowtu ilaa rasuul rasuulka waxaan u sheegtay annii ashtaki inaan xanuunsanayo inaan sheeganayaan u sheegtay oonu markaa aanan ku dhawaafi karin socod iyo mashi faqaala wuxuu uhi tuufii dawaafo wareeg ku dawaafa ku wareeg min waraa'i innaas dadka gadaashooda dawaaf wa anti raakiba adoo saaran gaadiid soo qaado dadkana ka fogow sheedaa kore ka dawaafo kacbada ku wareeg kana fogow dadka dadku sokacdu kuma dhegano nin taabtay nin salaamay iyo nin dhunkaday iyo nin isku dhejiyabs laguma xoon ka fogow meeshaa igarka ah ka dawaaf ritina gaadidna qaado qaala waxay tidhi hooyadan faطuftu waan dawaafay warasuulu اllahi xiinaidin yusallii ilaa janbi اlbeyt kacbadii baan ku dawaafay nabi maxamed ku tukanaya kacbada agteeda iyo dhinaceeda kacbaduu qaabilay marka uu tukanaya salaad subax ba tujinaya muslimiinta wrasul s idan yusalii ilى janb اlbeyt wahuwa yaqru asagoo akhrinaya bituuri wa kitaabi mastuur suuratu tuur buu nabigu akhriyey ayb xilligaas ayay isku aadisay maxaa yeelay haweenku inay ragga ka fogaadaan fitaf waa sunno sida salaadda loo kala durko ee dumarku qaybta dambe loo geeyo ragguna hore u soo maraan dawaafkuna sidaasaa sunno ah meesha rag iyo ajaanib hadday socdaan gabadhu inay ka dhexbaxdo oo sheedaa kura ka dawaaftaa wanaagsan hadda laakiin hawshaas ormayso waa aragteen waxaa meesha ka dhacaaya haween baantin gesku geliyaa ee xaggaa kaa tuuri waani iigu dambaysay in laba kun iyo sideeddayd baan malayni qolyo filibiiniyan iyo beriga eshiya ay qaatayba kaasay iga tuureen xisb ismaaciil agtiis lix tobanka mid ahayd lix tobankii cumray aj baan ka hadlaya marka waa halis wey haween baaba helfaha kuu qaadi laakiin haddii la heli hawshoola eh, awoodi karo gabadha muslimadda ragaa ka dhex baxdo ha wareegto bannaanka ha wareeg idan taasuu nabigu u sheegay wuxuu kale u sheegay daabaddu maxay keenaysa daabad baan ku dawaafi dadkana waan dhex gelin ka imanaya dhibaato nabi wuxuu duufi min waraa'i innaas halasu dhexgelin daabadu way haraatami kartaa wayba ku qallaci kartaaba shafkay kugu qaadi qoobkay kugu maroojiniyo raafka marka waa in laga fogaado waxay kaloo hooyadan isku aadisay oo nabiguusan u sheegin oy sugtay marka salaadda la galay ummahaatu lmuminiin shay walba shayga ka wanaagsan way garanayaan raggi markay salaada galeen oo nin walba alla hor taagan yahay way dhawaaftay maxaa iyadu jamaacada waajibkuma aha waa haweeney warka inaad fahantaan rabaa aayadda intay raggu maqan yihiin ay rabbi hortaagan yihiin hawlaha dhamayso sida ugu asturayd iyo haweeney u dawaafto yay u dawaaftay radia allahu tacaala canha wallahu subxana wa tacala aclam